السابع والسبعون وهو الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة Hadis 77 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir takım insanlar var ki onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir. الثامن والسبعون وهو الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفر قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلت قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثة ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قوله قفل أي رجع والعضاه الشجر الذي له شوك والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاه واخترط السيف أي سلة وهو في يده صلت أي مسلولة وهو بفتح الصاد وضمها Hadis 78 Cabir İbni Abdullah'dan Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre kendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Nicid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. dönüşte rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'le birlikteydi öğle vakti ağaçlık ve çalılık bir vadiye geldiklerinde rasulullah sallallahu aleyhi vsellem orada istirahat için mola vermişti mücahitler istirahat için çevreye dağılmışlardı rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de semura denilen bir ağaç altında istirahate çekilmiş kılıcını da ağaca asmıştı birazcık uyumuştu ki rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk bir de baktık ki rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'in yanında müşriklerden bir bedevi dikilmiş duruyor rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette bana seni benim elimden kim kurtarır dedi ben de allah cevabını verdim rasulullah sallallahu aleyhi vsellem adamı cezalandırmamıştı yanında oturuyordu cabir'in allah ondan razı olsun başka bir rivayetinde allah rasulü sallallahu aleyhi vsellem'le birlikte zati errika savaşındaydık allah'ın rasulünün sallallahu aleyhi vsellem bir ağacın gölgesinde istirahat etmesini sağladık müşriklerden bir kişi peygamber efendimizin ağaçta asılı kılıcını alıp kınından çıkarıp ve peygamberimize benden korkmuyor musun der peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vsellem hayır diye karşılık verir müşrik seni benim elimden kim kurtarır diye sordu peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem allah diye karşılık verir ebubekr el i̇smaili'nin sahih kitabındaki rivayetinde ise müşrik adam allah'ın rasulü sallallahu aleyhi vselleme seni benim elimden kim kurtarır diye sordu peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem allah diye karşılık verir cabir kılıç müşrik adamın elinden düştü peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem kılıcı aldı ve müşrik adama seni benim elimden kim kurtarır diye sordu müşrik adam sen iyi kişilerden ol dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem allah'tan başka ilah olmadığına benim allah'ın rasulü olduğuma şehadet eder misin dedi müşrik adam hayır etmem lakin size ve size karşı savaşan kavimle beraber savaşmayacağıma sizlere söz veriyorum dedi peygamberimiz onu bıraktı müşrik adam arkadaşlarına gelerek ben insanların en hayırlısı kişiden geliyorum dedi التاسع والسبعون وهو السادس في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصة أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا Ey mumteli'etel butun. Hadis 79 Ömer İbnül Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenip tevekkül etseydiniz, Allah size de kuşlara verdiği gibi rızık verirdi. Çünkü kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursakla dönerler. الثمانون وهو السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول Hadis 80 Ebu Umara Bera İbni Azib'den Allah onlardan razı olsun aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ey filan kişi yatağına girdiğinde şöyle dua et allah'ım kendimi sana teslim ettim yüzümü sana çevirdim işimi sana ısmarladım işimde sana güvendim rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden başka sığınak yoktur indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen fıtrat iman üzere ölürsün ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun değişik bir rivayette de şöyle geçmektedir yatağına yatacağın zaman namaz kılmak için abdest alıyor gibi abdest al sonra sağ tarafına yat yukarıdaki duayı aynen zikrederek böyle dua et en son sözün bu dua olsun عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما muttefakun aleyh hadis ebubekir es-sıddık allah ondan razı olsun abdullah ibni osman ibni amir ibni ömer ibni kab ibni saad ibni teym ibni mürre ibni kab ibni lüey ibni galip el-kureyşi et-teymiden allah onlardan razı olsun rivayete göre kendisi babası ve annesi sahabidir o şöyle demiştir hicret yolculuğunda biz rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'le mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey allah'ın elçisi eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de şöyle buyurdu üçüncüleri allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin niçin telaşlanıyorsun ya eba bekr الثاني والثمانون وهو التاسع في هذا الباب عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود hadis sekseniki asıl adı hint binti ebu ümeyye huzeyfe el mahzumiye olan ümmü selemeden allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi vsellem evden çıkacağı zaman şöyle dua ederdi allah'ın adıyla çıkıyorum allah'a güveniyorum Allah'ım sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan ve cahillerin davranışlarına muhatap olmaktan sana sığınırım. الثالث والثمانون وهو العاشر في هذا الباب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي Hadis 83 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim evinden çıkacağı zaman Allah'ın adıyla çıkıyor. Allah'a güveniyorum. günahlardan korunmaya güç yetirmek ve ibadette kuvvet bulmak ancak allah'ın yardımıyladır derse kendisine doğruya ulaştırıldın bütün ihtiyaçların yerine getirildi ve her kötü şeyden korundun diye cevap verilir şeytan da kendisinden uzaklaştırılır Ebu Davud'un rivayetinde şu fazlalık vardır. Şeytan diğer şeytana hidayet edilmiş, tüm ihtiyaçları karşılanmış ve korunmuş kişiye karşı sen ne yapabilirsin ki der. الرابع والثمانون وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف يكتسب ويتسبب Hadis 84 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı bunlardan biri ilim öğrenmek için peygamber sallallahu aleyhi vsellem'in yanına gelir diğeri de geçimlerini temin için çalışırdı bir gün çalışan kardeş ötekini rasulullah sallallahu aleyhi vselleme şikayet etti rasulullah sallallahu aleyhi vsellem de belki de sen onun yüzünden iş buluyor ve rızıklandırılıyorsun buyurdular